bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin eh, waxaan ku dhex jirnay kitaabkii axkaamun daruuriya lilfatayaati wasawjaat eh, waxaanu maraynay xukmu lmaniyi xukunka minada ay iska leedahay ikhtalafa eh, alculamaau culammadu waxay isku khilaafeen fii dahaarati maniyi laadami dahaaro ahaanshaha minada bini aadanka minada sideeda waxa weye waa biyaha ka yimaada maxaan ku leedaha bini aadanka oo ilmaha laga abuuro wey biyaha ilmaha laga abuuro rag iyo haweenba way ka yimaadaan marka biyahaasa waxaa la yidhaahdaa mini la yidhaahdaa culummada marka waxay isku khilaafeen biyahan shahwadalan loo yaqaano oo ragga iyo haweenkaba ka yimaada ma daahir baa sidooda mise waa hadday ku gaaraan waa najaaso wey fa dahaba bacduhum culimmada qaar waxay ku tageen ilaa najaasatihi najaase inay yihiin biyahaas inay nijaaso yihiin bay culummada qaar ka mida ay ku tageen wa bacduhum qaarna ilaa dahaaratii waxay yidhahdeen waa daahir wa asaxu laqwaali aqwaasha qowlka ugu saxiixsan yadullu wuxuu tusinayaa ilaa dahaarati maniyil aadami minada bini aadanka inay daahir tahay ayaa qowlka ugu saxiixsan uu tusinaya wa su-ila waxaa la weydiiyey sheekhulislaam ibnu taymiya can ilmaniyi huwa daahirun am laa daahir miyaa minada mise ma ah fa ajaaba wuxuu ku jawaabay wa ama almaniyu minada buu yidhi fasaxiixu sida saxiixa ah annahu daahirun inay daahir tahay wey kamaa huwa madhabu shaafici buu yidhi madhabta shaaficiyadooba sida ay tahay iyo wa axmed fi lmashhuuri canhu sida mashhuurka ah oo caanka ah imaam axmed xaggiis wa min almacluumi buu yidhi sida la og yahayna waxa weeye annahu lam yunqal lam yanqul ma uunan soo guurin axadun axad ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga kama soo guurinin amara inuu amray axadan axad biqusli lmaniyi minada inuu ka dhaqo min badanihi badankiisa walaa thawbihi iyo maradiisa midnaba fa culima yaqiinan marka waxaa si dhabca loo ogaaday ana haada arrinkaasi lam yakun waajiban calayhim waajib inuusan ku ahayn saxaabada inay jirhkooda ka dhaqaan minada iyo dharkoodaba wa haada qaadicun liman tadabbarahu arrintaasna waa arrin uu maxaan ku rahdaa uu goynahayo qofkii arrintaas fiirfiiriya unan ka shakinayn wey wa amaa kownu caaisha radi allaahu canha caaisho ahaanteeda kaanad ay ahayd taqsiluhu mid minada dhaqda taaratan mar min thawbi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maradiisa ay ka dhaqi jirtay wa tafrukuhu taaratan marna ay rugi jirtay fa haada laa yaqtadii tanjiisuhu buu yidhi sheekhulislaam arrintaas inay wax nijaasaynaysa ma keenayso fa ina thawba marada yuqsal waa la dhaqaa min almukhaadi xaakada iyo walbusaaqa iyo candhuufta iyo walwasakhi wasakhdaba waa laga dhaqaa marada nijaasanimona loogama dhaqo marka minadane candhuuftii iyo xaakadii iyo wasakhdii unbay la mid tahay wahaakadaa sidaasoo kale qaala uu yidhi kayru waaxidi min asaxaabati hal qof wax ka badan oo saxaabadana sidaasay yidhaahdeen buu yihi sheikhulislaam oo saxaabada sidaa tira waxaa ka mid a ah ka sacad bin abi waqaas iyo wa ibnu cabaas iyo wakayruhumaa iyo keyrkood waxay yidhaahdeen inamaa huwa minadu wax kale ma ahane bimansilati almukhaad walbusaaq waxay la mid tahay sida xaakada iyo candhuuftoo kale amidhu canka hadday ku gaarto xaggaaga ka tir walow biidkhiratin caws baad isaga tirtida caws idkharka waa cawska guryaha la saarin jiray waagii hore wa sawaa'an waxaa isku mid a kaana rajulu ninka ha ahaado mustanjiyan mid macnaha istijoonahaya ow mustajmiran macnaha mid dhagax ku istijoonahaya mustanjiga waxa qof markuu biyaha oo kaadida iyo saxarada isaga dhaqaya mustanji baa layidhaahda ow mustajmiranna waxaa la yidhaahdaa qofka markuu nijaasada isaga dhaqahayo dhagaxaan iyo wax lamid ah fa ina maniyahu minidiisu maxaa yeelay daahirun daahir wey ah, minadiisu waa daahir wa man qaala qofkii yidhaahda min asxaabi shaafici wa axmed ka mid ah ana maniya almustajmir qofka maxaan ku raahdaa dhagax ku istijoonahaya minadiisu najisun nijaaso weeye limulaaqaatihi maxaa yeelay waxay la kulmaysaa ra'sa dakar macnaa minadii waxay la kulmaysaa dakarka macnaa xibinta taranka oo ninka ah madaxiisay la kulmaysaa fa qowluhu daciifun qofka saa yidhi qowlkiisu waa daciif buu yidhi oo waxay leeyihiin qaar imaamu shaafici imaam axmed asxaabtooda ka mid ah qofka dhagax hadduu ku istijoonahayo maxaanku idhaahdaa maxaanku idhahdaa ilen wuxuu ka istijoonahay maalan waa kaadi kaadidane waxa weeye qofka dakarkiisa iyo xibintiisa taranka afkaysa iyo waxaas way ka gaargaaraysaa marka biyihii minada soo baxay kaadidaasay ku darsamaysaa nijaasay noqonaysaa markaa saa darteed minada marka nijaaso wey saasay u yidhaahdeen qowlkaas waa daciif buu yidhi sheikhulislaam maxaa yeeley fa ina saxaabata kaana caamatuhum saxaabada say u badan yihiin waxay ahaayeen buu yidhi yastajmiruuna kuwa dhagax ku isi jooda biyaha iyo dhagaxda dhagaxdayba u badnaayeen buu yidhi walam yakun ma ahayn yastanji bilmaa'i minhum kuwa ku istijooda biyaha ayaga xaggooda ilaa qaliilu jiddan buu yidhi dad aada u yar biyaha isticmaali jiri bal kaana kathiiru minhum bal iska daayay wuxuu yidhi wax kuwa badan oo saxaabada ka mid ah kaanuu waxayba ahayn laa yacrifuuna kuwa aan garanayn al-istinjaa biyaha ku istijaysigooda maba garanayn buu yidhi bal ankaruuhu waabay inkiri jireenba oo dadka macnaha waxayba u badnaayeenba dhagax buu leeyahay macnaa biyaha qaar baaban garanaynin qaarna hadday arkaan waaba la yaabi jiren way inkiri jireen wa maca haada marka sidaa darteed falam yamuri nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ma amrin axadan minhum axad saxaabada ka mid a ah, biqusli maniyihi manidiisa hadday meel ka gaartay inuu iska dhaqo bal walaa farkii hadday meesha ku qalasho xataa inuu ka xoqo ma uunan amri jirin marka minadu bini aadanku marka waxaa weeye daahir wey can caaisha waxaa laga wariyey um almu'miniin qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa aqsilu ljanaabata yacni aljanaaba waxay ka wadaa maa aljanaaba biyaha janaabada minada mid ka dhaqda min thawbi rasuuli rasuulilaahi sala allahu alay slam nebiga maradiis waan ka dhaqi jiray fa yakhruju ila salaati salaaduu aadi jiray wa na wa ana buqaca almaa'i barihii iyo calaamadihii biyaha minadane neh la fii thawbihi nebiga maradiisa ay ku taalla macnaha oo markay minada macnaha maradii nebiga ay caaisho ka dhaqdo way kasii muuqan jirta barbartii calaamadeeda ka muuqan jirta marka calaamadaas waxba dhibi maysa weeye oo hadday ku taalla xataa nijaasa maba ahanba can caaisha qaalad waxay kala tiri laqad raaytunii waxaan arkay bay tiri anigoo afruku rugaysaa rugaya aljanaabata biyaha janaabada ama minada min thawbi rasuulilah rasuulka maradiisa ka rugaysa marka rugiddaas waxay la mid tahay sida candhuufta iyo xaakada marada hadday kaaga halowda aad isaga dhaqi ama isaga tirtirayso saasunbay wey ma ahna nijaaso ahaan ma yna u dhaqijin baabka kaas ku-xiga waxaa weeye marka meeshan waxaa xadiida baabkan laga faa-iideysanayaa haweenka sida nimankooda ay ugu khidmeyn jireen oo dharka ugu dhaqi jireen oo ninka xataa haddii maradiisa maxaan ku dhahdaa minadii iyo waxyaabahaas wax ka mid ay ka gaaraan inay ka dhaqi jireen hadday qalashana ay gacmahooda ciddidooda uga xoqi jireen ayaa meesha laga qaadanaya marka mucaasharada wanaagsan oo labada qof oo zawjeynka ka dhexeeya ayaa meeshaas ka garanaysaa macnaha waxaa baabka kaas ku xiga waxaa weeye xukmu lmadyi walwadyi xukunka uu iska leeyahay biyaha madyiga la yidhaahdo madyiga waxaa la yidhaahdaa biyaha oo maxaan ku dhahdaa ciyaarta ku yimaada macnaa waaba asagaaba sheegaya kitaabka almadyu madyiga huwa waxaa weeye almaau raqiiq buu yidhi waa biyaha jilicsan alladii yakhruju soo baxa cinda shahwati daciifa yacni shahwada daciifka ah agteeda macnaha oo maxaan ku rahdaa walmulaacabati iyo marka ninka haweentiisa uu la cayaarayo wanaxwiha iyo wixii la mid ah min gayri dafaqin ayagoon boodaynin ayayna soo maxaan ku rahdaa ay soo baxaan fa khuruujuhu soo bixidiisa biyaha madyiga muujibun wuxuu waajibiyaa lilwuduu'i weysaqaad keliya laa lilqusli qubays ma keeno oo ninka haweentiisa markuu la fala cayaarahayo iyo ama istimtaacinahayo biyaha ka yimaada oo khafiifka ahoo daciifka ah oo aada u tabarta daran aanan boodaynin biyahaasa waxaa la yidhaahdaa madiya la yidhaahdaa marka waa najaaso haddii gabadha ama ninka dharkooda ay ka gaaraan ama oogadooda ay gaaraan waa la iska mayraya waa najaaso ku gaartay weeye laguma tukan karo ee laakiin qubays ma keenayaan walwadyu walwadyu wadiguna huwa waxaa weye yihi maa-un abyadun waa wadigu waa biyo cad weeye kudrun oo aan nadiif ahayn oo oo wax adiga macnaa calow calow camal oho adig waxay ku laban yihiin wey oo sida carada camal u eg laa raa'ixata lahu oo haddana ur aanan lahayn haddana wax soo uraya haddana ma ahan buu yidhi yakhruju waxau soo baxaa bacda albowli marka la kaadiyo kadib bay yimaadaan fa khuruujuhu soo bixidiisu muujibin wuxuu waajibayaa lilwuduu'i waysaqaad laa lilqusli qubays ma waajibi waa sidii madyigoo kale waa najaaso hadday ku gaaraan waa la iska dhaqayaa qubays ma waajibinayaan laakiin weysaqaad bay keenayaan oo haddii qofka uu weyse qabay weysadii way ka jabaysaa waa inuu soo weyse qaataa haddana marka madyiga iyo wadigu marka waa sidaas waa isku axkaam weeye qubays ma waajibiyaan qofka hadday ka yimaadaan weyse qaad unbaa laga rabaa macnaa weyse hadduu qabay weysadii baa ka buraysa ama ka jabaysa marka inuu soo weyse qaato mar kale oo meelihii waxay ka gaareen intuu musqusha galo ama suuliga galo iska soo mayro oo kadib uu weyse qaato intaasaa ku filan macna can caliyin can caliyin cali bin abi daalib weeye waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi cali kuntu waxaan ahaa rajulan nin madaa-an nin maxaan ku dhaahdaa oo biyo bax badan oo biyahaas madyiga la yidhaahdo oo marka ninkii haweenta cayaarayan ka yimaada aad bay iiga imaan jireen buu yidhi fa jacaltu waxaan guda galay buu yidhi aqtasilu inaan qubaysto xataa tashaqaqa dahri ilaa dhabarka uu i dildilaacay buu yidhi ilaa dhabarkayga uu dildilaacay saan u qubaysanahay wuxuu u malaynayaa cali biyahan madiga oo markii ninkii haweentay cayaarayaan ka imaanaya in laga mayranayo u malaynaya fadakartu dalika linabiyi buu yihi nabigan u sheegay markaa sala allahu calayhi wasalam oo udukira lahu wuu shakiyey ama waa loo sheegayba cid kale u sheegay fa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa ra'ayta almadya haddaad biyahaas madyiga aada isku aragto faqsil dakaraka xibintaada taranka dhaq wa tawada' weyse qaado wuduucaka weyse qaadkaada lisalaati salaada saa u weyse qaadatoo kale u weyse qaado fa idaa fadakta almaaa laakiin biyaha haddaad tuurto oo biyo ay kaa soo boodaan faqtasil markaas qubayso fadkiga waxaa weeye waa dafqiga biyaha xoog usoo boodahayo dee waa kuwa minada ayaa lagu yaqaanay inay xoog markay qofka ka imaaneen ay soo boodaan ay soo boodaan marka hadday biyo kaa soo boodaan buu nabiga yidhi markaasaa qubays la iska rabaa oo waa biyihii minadii wey laakiin kuwan kale ma soo boodaanoo adoon dareemayn bay un aayar un kaa imaanayaan marka kuwaas waa inaad ka qubaysataaba waa inaad iska dhaqdaabaa layidhi waa najaaso dakarka eh, xibintaada taranka baad dhaqaysaa waana weyse qaadanaysaa can ilmiqdaad bin lswad saxaabigan qaala wuxuu yidhi ina caliy bna abi aalib amarahu wuxuu amray an yas'ala inuu u su-aalo rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam can irajuli nin inuu soo xaggiisa wax ka soo weydiiyo nebiga macnaa miqdaad baa waxaa dirsanahay cali bin abi daalib nebigu u diray inuu soo weydiiyo nin idaa danaa min ahlihi ehelkiisa markuu usoo dhowaado oo fa kharaja minhu lmadyu biyihii oo maxaanku raha madyiga ay ka yimaadaan maadaa calayhi maxaa korkiisa laga rabaa fa ina cindii aniga agtayda waxa ah buu yidhi cali ibnatahu nebiga gabadhiisaan qabaa buu yidhi waana astaxyi waan ka xishoonaya an as'alahu nebiga inaan arrintaasoo kale weydiiyo marka miqdaad buu u dirsado adiga iisoo weydiiy wey qaala miqdaad wuxuu yidhi fasaltu waan weydiiyey rasuula llaahi sala allahu calayhi wasalama can dalika arrinkaas baan soo weydiiyey ka waran rasuulka ilah ninka haweentiisa markuu usoo dhowaado oo la cayaaro nadyiga ka imaanahaya maxaa laga rabaa uu ku waajibahaya fa qaala nebigu wuxuu yidhi <clears throat> nebiga wuxuu ugu jawaabay idaa wajada axadukum buu yidhi midkiin hadduu helo daalika arrinkaas iska helo falyandax farjahu farjigiisa macnaa xibintiisa taranka ha ku rusheeyo biyo ha ku rusheeyo oo ha ku shushubo walyatawada hana weyse qaato wudu'ahu lisalaat weyse qaadkiisa salaadoo kale macnaa ha weyse qaato marka noodxigan xadiidka horaa sii caddeeyey waxaa weeye dhaqid weeye faqsil dakaraka watawada marka nadxigan waa la dhaqayaa oo dakarkii maadaama nijaaso ay tahay biyahan madiga waa la iska dhaqayaa kadibna waa la weyse qaadanaya walxadiihaani labada xadiid kii cali bin abi daalib iyo midkan miqdaad bin lswad labaduba fiihimaa waxaa ku sugan daliilun daahirun daliil daahir oo muuqda calaa ana khuruuja almadyi soo bixitaanka biyaha madyiga laa yuujibu alqusla qubays inaysan waajibinayn wa inamaa yajibu bihi alwuduu waxa un ku waajibahaya waxaa weeye weysaqaad keliya unbay keenahayaan wa huwa madhabu shaafici weeye wa axmed wanucmaan binu thaabit iyo waljamaahiirba sidaasay qabaan can sahal binu xaniif waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa alqaa mid la kulma min almadyi minada eh, biyahan madyiga biyahan oo madyiga oo mulaacabada iyo haweenta marka lala cayaaro yimaada waxaan kala kulmi jiray buu yidhi shiddatan dhibaato wa kuntu waxaan ahaa ukthiru minhu mid badiya biyahaas xaggooda markay igu yimaadaan aliqhtisaalu qubaysashada ayaan aada igu badan jirtay oo sida cali bin abi daalib oo kale u ahaa wuxuu u malayn jiray in biyahaas laga qubaysanayo madiga fa sa'altu waxaan su-aalay rasuul allahi buu yidhi sala allahu calayhi wasalam can dalik fa qaala markaasuu rasuulku wuxuu yidhi innamaa yujzi'uka waxaa uun kaa gudi lahaa oo kaaga filnaa qubayskaas min daalika qubayskaas waxaa kaaga filnaa alwuduu weyseqaad basaaba kaaga filnaa qultu waxaan idhi buu yidhi yaa rasuul allahi fa keyfa sidee weeye marka bimaa yusiibu thawbii minhu waxa maradayda gaarahaya oo madyigaas ahna seen yeela qaale wuxuu yidhi yakfiika waxaa asna kaaga filan bian taakhuda inaad soo qaadato kafan sacab oo min maa in biyo oo fa tandaxa aada ku shubto bihaa biyahaasi min thawbika maradaada xaydu turaa meeshaad u malaynayso annahu asaabahu inay biyahaas kaa gaareen marka meeshii marada ay biyahaas kaa gaareenna biyaad soo qaadaysaa biyahaasaad ku shushubaysaa ku shushubaysaa oo saasaad macnaha aada isaga dahiraysaa baa layidhi marka baabkaana waxaa laga faa'iidaysanhayaa biyahan madyiga la yidhaahdo iyo biyaha wadyiga la yidhaahdaba labaduba inay yihiin biyo najaaso ah oo waysaqaad un keliya waajibinahaya laakiin qubays aanan ka waajibaynin intaas waxaa noogu dhammaaday axkaamtii xaydka qeybta labaad ayaanu gelaynaa waxaana looga hadlayaa axkaamu listixaada iyo wamaa yatacallaqu biha axkaamta istixaadada haweenta mustaxaadada axkaamteeda ayaan gelaynaa iyo wixii ku tacalluuqa istixaadadaasi macnaha ayaa halkaani insha allahu aan ka gelaynaa alistixaada hiya waxaa weeye damun damu fasaad damun fasaadun waa dhiig fasaad ah yajri oo ka soconaya min farji lmar'ati haweenta xibinteeda taranka fii kayri awaanihi waqtigiisii oo gabadha inuu xayd ka yimaado lagu yaqaanayna waqti aan ahayn buu iska imaanahaya yakhruju wuxuuna ka soo baxayaa min cirqin xidid yuqaalu lahu la yidhaahdo magaciisa alcaadil bikhilaafi dami lxayd dhiigga xaydka waa ka duwan yahay fa inahu asaga dhiigga xaydka yakhruju wuxuu ka soo baxaa min qacri rixim riximka salkiisuu ka imaanaya wa damu listixaadati dhiigga istixaadada laa tadacu lmar-atu haweenta ogama tegayso liajlihi dartiisa asalaata salaada iyo wasiyaamu soonka oga tegi mayso walaa tamtanicu min zawjiha ninkeedana isu diidi mayso ninkeeda hadduu usoo baahdo oo xaajadii firaashka oga soo baahdana uma diideyso walmustaxaadatu gabadha mustaxaadada ah oo dhiiggaas istixaadada qabta lahaa waxay leedahay xukma daahiraat haweenka daahirka ah xukunkoodaoo kaley leedahay fii mucdam alaxkaam axkaamta badankood wa idaa araadad asalaata gabadhaas oo dhiiggaas istixaadada qabta hadday doonto salaad inay tukato fa innahaa tu'maru waxaa la amrahayaa bilixtiyaad inay dadaasho fii dahaarati alxadath iska dahiridda xadadkaas inay ku dadaasho iyo wa dahaarati najis najaasadaas siday isaga dahiri lahayd oo maxay samaynaysaa fa taqsilu farjaha farjigeeda ilaan waxaan ka imaanaya waa najaaso oo dhiigga istixaadada najaaso wey laakiin haweentaas xukunkii daahirkay qabtaa oo salaad way tukani markay sidan ay samaysay tukani laakiin fa taqsilu farjaha xibinteeda tarankay dhaqaysaa qabla alwuduu intaysan weyse qaadan iyo watayamum haddii booraysi ay tahayne intaysan booraysan in kaana tatayamamu hadday gabar booraysanaysa tahay intaysan booraysanin ayay xibinteedii taranka ay mayraysaa wa taxshu waxay gelinaysaa farjaha xibinteeda tarankana biqudnatin cadsuuf suuf ah oo khirqatin ama calal rafcan si loo kor yeelo linajaasati najaasadii meesha ka qulqulaysa si loo joojiyo ow taqliilin laha ama si loo yareeyo xataa fa in kaana damuha qaliilan haddii waxa ka imaanahaya dhiigga ka imaanaya uu yar yahay yandaficu bidaalika waxdahu macnaha wuxuu ku joogsanahayaa arintaas keliya ayuu ku istaagahayaa intaas keliya oo hadda aan sheegnay suuf inay geliso ama calal ayuu ku joogsanaya falaa shia caleyha kayruhu wax kale oo korkeeda markaas laga rabo samaynaysa ma jirto wain lam yandafic laakiin intaas hadduu ku istaagi waayo uu dhiigu aad u qulqulahayo u burqanahayo shaddad maca daalika intaas markay samayso haddana waxay ku xiraysaa calaa farjiha xibinteeda taranka way xiraysaa calal bay ku xiraysaa maro wa talajamad way istanbooniyeynaysaa wa huwa talajumkana waxaa weeye an tashudda inay xirto calaa wasdiha caloosheeda macnaha ama maxogeeda maxogeeda waxay ku xiraysaa khirqatan calal ow khaydan ama dun ow naxwihi ama waxun la mid ah wa taakhudu waxay qaadaysaa haddana khirqatan ukhraa calal kale mashquuqatan darafayni oo labadeeda daraf la dilaaciyay fa tadkhuluhaa waxay gelinaysaa bayna fakhidayha labadeeda bowdiyo dhexdood iyo wa ilyatayha labadeeda bari dhexdooday gelinaysaa wa tashuddu waxay ku xiraysaa adarafayni labada daraf bilkhirqati calalkii allatii fii wasdihaa muxoga ay ku xiratay ayay daraftan xaggan oga xiraysaa xagga hore darafta kalena xagga dambe axaduhumaa mid waxay ku xiraysaa daraf waxay ku xiri qudaamaha xagga hore walaakharu darafta kalena khalfaha xagga dambe wa hada alficlu ficilkan yusamaa waxaa lagu magacaabaa talajuman istanbooniyeyn wa istihfaaran iyo maxaan ku rahdaa maxaan ku rahdaa isxirxirid wa tacsiiban isxiri waa isku mid wey ahy waa isku wada macno wey talajuman wa istifaaran wa tacsiiban wa kulli isku mid wey waa istanboniyeyn macnaa inay istanboniyeyso isxirxirto ayaa loo yaqaan sidaasay sameyn marka gabadha istixaadada markuu ku dhaco ay tukan rabto waxay yeelaysaa eh, markay salaaddii tukan rabto meeshii najaasadii bay masqushay geli waa iska soo istijoonaysaa kadib bay suuf iyo calal iyo waxaasay meeshii dhiigga ka imaanaya bay ay gelinaysaa markaase waxay samaynaysaa maray qaadanaysaa calal dhexda maxogay ku xirani calal kale ayay qaadanaysaa markase daraftiisana calalkii caloosha ay ku xiratay dhinac oga xiraysaa waxay marinaysaa meeshii dhiigga ka socday iyo labada bari dhexdooda marini darafta kalena dhabarkay ku xiraysaa macnaa way ku celinaysaa wey saasna saasaa la yidhahdaa marka talajumka ama istifaarka ama tacsiibka saasaa loo yaqaan qaala ibnu qudaama fi lmuqni ibnu qudaama kitaabkiisa muqniga wuxuu ku yidhi fain facalat dalika sidaas hadday gabadhu yeesho uma kharaja damu kadibna dhiiggii uu istaagi waayo soo baxo fa in kaana hadduu yahay sababta usoo baxay lirakhaawati shaddi xiritaanka la xiroo dabacsan fa calayha gabadhaas korkeeda waxaa icaadata shaddi xiridda inay ku celiso iyo wadahaarata dahaaro qaadashadii kow inay soo bilowdo wain kaana liqalabati alkhaariji laakiin waxa dhiigga usoo baxay hadduu yahay asagoo aad u badan waxa soo baxayo aad qaalib u ah wa quwatihi iyo dhiigga xoogbadnadiisa iyo wa kownuhu iyo ahaanshihiisa laa yumkinu shaduhu iyo inayna suurogelayninba in la xiro akthara min daalika intaas ka badan lam tudili dahaara gabdha dahaaradeeda ma burayso salaadeedu iska tukan liannahu laa yumkinu suuragal maahan ataxarus in laiska iska ilaaliyo minhu dhiiggaas xaggiisa fa tusallii walow qadara dam way iska tukana gabadha xataa dhiigga haka dhidhibco wuu iska tukana maxaa yeel maadaama ay dadaashay markay isxirxilaysa isxirxilidda ay adkaysay laakiin dhiigga farabadnidiisa darteed waxaasoo dhan usoo dhaafay de gabadha waxaa weye laa yukalifu allaahu ilaa wuscaha weeye awooddeeda wax ka baxsan ilaahay kuma kalifi qaalad caaisha waxay tiri ictakafat ictakaftu bay tiri waan ictikaafay maca rasuuli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam may ictakafat waxa ay ictikaaftay maca rasul rasuulka maciisa imra'atan haween oo min aswaajihi xaasaskiisa ka mid ah nabiga la ictikaaftay fa kaanat waxay ahayd gabadhaasi taraa adama waxay arki jirtay dhiigga iyo wasufrata iyo waxyaabo maxaan ku rahdaa boorboor ah macnaa dhiig iyo wax boorboor ah oo isku jira ayay arkaysoo ka imaanahaya wadasta baaquligane taxtaha hoosteedu yaalay wahiya tusalli ayadin way tukanaysa wa fii xadiidin xadiid kalena wuxuu ahaa sallii tukaa la yidhi wain qadara damu dhiigga haba ku dhibce calalxasiiri sallii tuko ayaa gabar lagu yidhi wa inqadara damu dhiigga haba ku dhidhibco calalxasiiri darinta iyo salliga aad ku tukanaysaba ha ku dhibce iska tuko mar hadday gabadhi istambooniyeysay istixaadada qabtay oo isxirxirtay dhiiggii uu xoog bato soo dhaafo way iska tukana iyadoo dhiigga ka daadanay ayay tukanaysaa baa layidhi can umi salama qaalad waxay tihi sa'alad imra'atun annabiyi sala allahu calayhi wasalam haween baa nebiga su-aashay qaalad waxay tihi innii ustaxaadu aniga waa lii dhiig shubayaa dhiig furan baa igu dhacay falaa adharu ma daahir noqonahayo afa adacu salaata rasuulka ilah salaadan iska daayaa qaala nebigu wuxuu yidhi laa maya ha iska daaynin walaakin daci ka tag salaada qadra tilka alayaam maalmahay macanan ku rahdaa qadarkoodii walayaali habeenadii allatii kunti taxiidiina fiiha aa xaydka isku arki jirta waagii hore intuusan istixaadadan kugu dhicin maalmihii dhiigaad arki jirtay iyo habeenadii dhiiggaad arki jirtay qadarkood un macnaha salaada iska daa markii istixaado kugu dhacdo uma iqtasilii kadib maalmahaas qadarkooda markii uu dhammaado qubayso wastadfiri istanboniya wasalli tuko saasaa lagu yidhi oo macnaha gabadha istixaadada qabta macnaha caadada waqtigeedii wuu dhexmaraya dhiiggaasu dhexgelaya marka waxaa la yidhi waqtiga caadada ay kugu dhici jirtay markaad soo gaarto maalmihii tiradood waa taqaanaa iyo bisha awal inuu kaaga dhici jiray aakhir kaaga dhici jiray dhexdu kaaga dhici jiray maalmihii tiradooda salaada iska daynaysaa kadibna waad qubaysanaysaa waxaa weyse qaadan waa tukani can faadima binta abi xubayshna waxaa laga wariyey annahaa kaanat tustaxaadu waxay ayd gabar la dhiig shuba oo dhiig furankaas ayay qabtay fa qaala laha rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ku yidhi idaa kaana damu lxaydi hadduu yahay dhiigga xaydka waxaan kaa socdaay fa inahu damun aswadun yucraf waa dhiig madow oo waa la yaqaana haweenku waa yaqaana fa amsiki cani salaati salaada ka joogso iska daa waidaa kaana alaakhar dhiigga madow hadduunan ahayn laakiin waa istixaadee fa tawada iyo weyse qaado fa inamaa huwa cirqun waa xidid go-ay dhiiggiisa weeye macnaa fa tawada iyo weyse qaado bacda aliqtisaal weeye markaad mayrato kadib oo waqtiga xaydka waqtigiisa aad ka mayrato kadib istajoo weysa qaado salaada tuka wa fii riwaayatin ukhraa riwaayad kalena waxay odhanaysaa fii xadiidi faatima binti abi xubaysh fa idaa aqbalat ilxayda waqtiga xaydka markaa soo qaabisho fatruki salaata salaada ka tag fa idaa dahaba qadruhaa qadarkii xayd kugu dhici jiray markuu tago faqsilii canki dami dhiigga xaggaada ka dhaq wasallii tuko wasallii tuko weye macnaa faqsilii canki dami dhiigga markaa iska dhaqdid tuko ma ahane dhiigga markaa iska dhaqdid waqta sili baa meesha ka xadfan marka waqtasili qubayso wasalli kadib tuk wa can xaminata binti jaxash gabadhaasina qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaa ustaxaadu gabar la dhiig shuba xaydatan macnaha dhiig shubid kahiiratan badan shadiidatan oo aada u daran kuntu waxaan ahaa bay tiri ustaxaadu gabar la dhiig shuba xaydatan dhiig shubid kahiiratan badan shadiidatan daran fa ataytu nabiy nabigaan u tegay bay tiri sala allahu caleyhi wasalam astaftiihi anigoo fadwo weydiinahaya oo jawaab ka dalbahaya wa ukhbiruhu waxaan u sheegaa wa ukhbiruhu una sheegahaya xaalkeyga macnaha fa wajadtuhu waxaan ka helay bay tiri nabiga fii beyti ukhti gabadha walaashay gurigeed baaban ka helay zaynaba bintu jaxsha isagoo jooga fa qultu waxaan ku idhi yaa rasuulalahi bay tiri innii ustaxaadu ani waa liidhiig shubahayaa oo dhiig furan baa igu dhacay xaydatan baa igu dhacay dhiig furan kahiiratan badan shadiidatan oo aada u daran famaa taamurunii fiiha maxaad i amraysaa dhiig furankaas dhexdiisa qad manacatnii way iga mancisay asiyaama soonkii iyo salaata salaadii way iga mancisay buu yidhi oo waxay u malaysaa in salaadii iyo soonkii inta dhiiggaa socdo dhan ba aan la tukanayn oo soon la soomay qaala nebigu wuxuu yidhi ancatu laki waxaan kuu tilmaamahayaa alkursuf suuf ama cudbi ayaan kuu tilmaamahayaa kaas raadso macnaha fa innahu yudhibu wuxuu tegsiinhayaa adama dhiiggan qulqulahaya asagaa dhuuqahaya suuf geli meesha dhiigga ka imaanaya qaalad waxay tihi huwa akharu min dalik waa ka badan yahay dhiigga iga socda wax suuf celinaya maaha qaalani markaas wuxuu yidhi fatalajimi istamboniye suuf markaad geliso haddana istanbooniyeyn ku daro sidii aan horay usoo sheegnay xarig intaad suufka suuf ka buuxisa meeshii xarig labadaad lugood dhexdoodii labadaad bar intaa gelisid muxogaadana hal mar aad ku xirto iskula xir oo ku celi qaalad waxay tiri huwa akharu min dalik waa ka badan yahay rasuulka ilaahayo waxaas oo dhan waa soo dhaafaya dhiigga qaala nebigu wuxuu yidhi fatakhidii thawban waxaad samaysataa marka maro samayso oo meesha dhiigga ka imaanaya suuf wax ka tari waayo maro intaad duuduubto kuuskuusto maradaas geli meesha ku celi qaalad waxay tiri huwa akharu min dalik waxaasoo dhan sheeg rasuulka ilaah wax celinaya maah waa ka badan yahay inamaa ahuju waxaan shubayaa dhiigga hajan shubitaan wuu qulqulahayaa maaragt fa qaala nabiyu markaas wuxuu yidhi sala allahu caley wasalam aamuruka waxaan ku amrayaa buu yidhi marka biamrayni laba arrin ayuhumaa sanacti labadaas midkii aa samaysay ajzaa cankii waa kaa gudahaya labada arrin buu marka u sheegayaa fa in qawiiti calayhimaa labadoodaba haddaad awoodana fa anti aclamu adigaa garanahaya faqaala nebigu wuxuu yidhi innamaa hiya horta waxaan kaa qulqulahayo rakdatun waa haraanti min ashaydaan shaydaan xaggiisa ka ahaatay innamaa hiya rakdatun min ashaydaan buu yidhi waxaa weeye rakdada asalkeeda wuxuu ahaa addarbu birijli waa lugta oo wax lagu garaaco wey laakiin muraadka halkan loola jeedo waxa weeye ana shaydaana qad wajada bidalika dariiqan ila talbiisi calayha shaydaan baa gabadhii waddo ka helay uu ka dheeho fii amri diiniha wa duhriha wa salaatiha diinteedii iyo salaadeedii iyo daahirnimadeedii buu isaga qasay xataa ansaaha dalika caadata ilaa arintaas ee halmaansiisay waqtiga caadadeed dhan bay iloosiis marka raglatun min ashaydaan waxa weeye waa talbiis shaydaanka xaggiisa ka ahaatay baa laga wadaa fataxayidi waxaad xayd isku xisaabtaa buu yidhi markaad waxaas aragto sitata ayaamin oo sabcata ayaam lix maalmood ama toddoba maalin xayd isku xisaab fii cilmi illaahi fii cilmi illaahi macnaheedu waxaa weeye maa amartuki waxa aan ku amray gabaryahay fa huwa fi xukm ullaahi tacala waa xukunka ilaahay wax aan ku amrahayo ee wax kale ma ahan macnaha uma iqtasilii toddoba maal ama lix maal markay kuu dhammaatana mayro oo qubayso fa idaa ra'ayti markaad aragtay annaki qad dahurtina daahir noqotay wastanqa'ti nadiif aada noqotay fa sallii arbacan wa cishriina leylatan waxaad tukataa labaatan iyo afar cawo ow halaatan wa cishriina leylatan ama saddex iyo labaatan habeen iyo ayaamihaa maalmahooda tuko ilan maxaa yeele toddoba maalin bishii hadday xayd isku xisaabtane bishii waxaa ka dhiman saddex iyo labaatan oo saddex iyo labaatan bay markaas laga rabaa salaadii hadday isku xisaabtay lix maalin xayd inay qabtane afar iyo labaatan baa markaasi waxaa laga rabaa inay markaas tukato oo maxaanku rahdaa cibaadadii la timaado wa suumii soon wasallii tuko fa ina daalika arrinkaas yujzi waa kaa gudahaya wa kadaalika sidaasoo kalena fafcalii samee kamaa taxiidu sidaad u xaysho kamaa sidii wey taxiidu nisaau haweenka ay u xaydaan wa kamaa yadhurna waa siday daahir u noqdaan limiiqaati xaydihinna wa duhrihinna waqtiga xaydkooda iyo waqtiga duhrigooda taas buu u sheegay arinta labaadu marka haddana uu sheegahaya fa in qawiiti calaa an tu-akhiri duhra haddaad awooddo salaada duhur dib inaa u dhigto wa alcasra casarkana soo dedejiso uma tasliina aada mayrato kadibna xiina tadhuriina markaad daahir noqoto wa tusaliina aad tukata adduhra walcasrane jamiican ayagoo wada jira samee uma kadibna tuakhiriina dib baad u dhigaysaa almaqrib maqrib wa tacjiliina alcishaa salaada cishaana waad soo dedejinaysaa uma taktasiliina markaasaad mayranaysaa wa tajmaciina waad kulminaysaa bayna salaatayn maqrib cishana waa kulminaysaa saasadaa yeeli kartana fafcali samee wa taqsiliina waadna u qubaysanaysaa maca subxi subaxa maciisana waad u maylanaysaa wa tusaliina waad tukanaysaa subaxa keligeedaad tukan labadan waa isku daraysaa duhri casar isku mar baad tukanaysaa waad isku daraysaa oo waxaad yeelaysaa macnaha duhurkii baad dib u dhigaysaa aakhiru waqtigiisaad tukanaysaa casirkiina awalka waqtigiisaad ka tukani maqhribkana aakhirkiisaad aada tukanaysaa cishahana awalkiisaad tukanaysaa subaxa laakiin waxaa weeye waad intaad u qubaysataa ayada waqtigeeda tukani wakadalika sidaasoo kale fafcali yeel wasuumi soon in qawita calaa daalika haddaad maxaan ku idhaahdaa aada awood u leedahay fa qaala rasuullahi sal ll ly slam wuxuu yidhi wa huwa arrinkan dambe huwa whuwa arrinkan dambe waxaa weye acjabu lamrayni ilaya labada arrin midka iigu cajab badan oon ugu jeclahayne xaggeyga loogu jecel badan yahayna kan dambe wey yidhi oo sidaasaa adigana kuu dhib yar oo kuu fudud qaala sheikhulislaam wuxuu yidhi ibnu taymiya waljamcu bayna salaatayn bir labada salaad oo la jamciyo bidahaaratin kaamilatin hal dahaaro oo kaamila lagu jamciyo bilmaai oo biyo lagu qubaysto khayrun ayaa ka khayr badan buu yidhi min an yufaraqa in la kala geeyo beyna salaatayn labada salaadood bitayamum borays in lagu kala geeyo oo labada salaadood in dahaaro biyo intii lagu qubaysto labada salaadood lagu jamciyo ayaa ka khayr badan buu leeyahay inuu qofkii salaad walbaba u tayamumo oo isagoon isku jamcinin waxaa ka khayr badan in dahaaro biyo lagu dahaaro qaato oo labada salaadna la jamciyo kama amara nabiyu sala allahu caleyhi wasalam buu yidhi siduu nebiga amray almustaxaadata gabadha mustaxaadada an tajmaca bayna salaatayni biquslin waaxid wa jacala dalika wuxuuna ka yeelay khayran min atafriiqi biwuduu'in mid ka khayr badan in lagu kala geeyo weyse qaad sidaas wey marka <clears throat> gabadha marka mustaxaadada ah sidaasay isu dahiraysaa sidaasayna yeelaysaa oo loosoo tilmaamay macna sidaasaan soo tilmaanay hadday gabadh istixaado noqoto arrimahaas nebiga uu ku macnaa u tilmaamay ayay samaynaysaa weeye markaas ayada u habboon oo dhiigga hadduu yar yahayna suuf iyo calal yaray gelinaysaa way weyse qaadanaysaa way tukanaysaa waqtigii xaydkuu ku dhici jiray markuu ku yimaad salaaday ka tegaysaa markuu ka dhammaada xaydka waqtigiisana way qubaysanaysaa weyse qaadana way tukanaysaa hadduu dhiiggu aada u badan yahayna markay suuf iyo calal geliso kadib way istambooniyeynaysaa kadib bay salaadeeda tukanaysaa saasay ku wadaysaa hadday doontana waxaa weeye duhur iyo casr bay isku daraysaa hal mar bay u qubaysanaysaa maxaanku idhaahdaa maqrib iyo cishana way isku daraysaa hal bay u qubaysanaysa salaada subaxne maxaanku idhaahdaa hal mar keliya ayadana u qubaysanaysa marka gabdhaha istixaadada qaba marka waa inay saas u ogaadaan halkan waxaan ka gelaynaa axwaalulmustaxaada gabdhaha mustaxaadada ah axwaashooda xaalooyinkooda qaala alimaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhi waalculamaau lahum waxay leeyihiin fi listixaadati nizaacun muran baa ka jira aad bay arimaha axkaamta istixaadaday ugu wareereen waana ku murmeen fa ina amraha gabadha istixaadada qabta arinkeeda mushkilun waa arin isku dhex yaacsan buu yidhi oo isku qasan liishtibaahi dami lxaydi maxaa yeele sababtu isugu qasan yahay waxaa weeye ekaanshaha dhiigga xaydku uu egyahay bidami listixaada dhiigga istixaadada iyo kii xaydku isu egyihiin falaa budda waxaa lag maarmaana ah min faasilin wax kala saara yafsilu kala saaraya haada midkan dhiiggan xaydka min haadaa midkan istixaadada wax ka soocaya oo looga soocaa loo baahan yahay buu yidhi marka saa darteed ba laba dhiigoo isu eg waa in la kala saarana waa la rabaa kii istixaadada iyo kii kale saasuu marka wuxuu ku noqday min mushkilun arinteeda mid mushkil ah oo lagu wareero oo maxaanku culummada islaamka xataa ay ku wareeraan saasuu ku noqday wa qasama ibnu teymiya axwaal mustaxaada ibnu teymiya wuxuu u qeybay gabadha mustaxaadada xaalooyinkeeda ilaa alaaata aqsaam saddex qeyb buu ka dhigay alwal qeybta koowaad waxaa weye almuctaada la yidhahda gabarh muctaada ah athaani gabadha labaad waxaa la yidhaahdaa almumayiza athaalid gabadha saddexaadna waxaa la yidhaahdaa almutaxayira saddexdaasaa loo qeybiyaa muctaado kolley waa sheegi doonaa waxa weeye waa gabar caadadeeda waqtigeeda iyo qadarkiisiiba taqaana wey mumayisadana waxaa weye gabar wakhtiga caadada ku dhici jiray iyo tiradiisa aan aqoonino laakiin midabkiisa un taqaana dhiiggii ku kala sooci karta mutaxayiradana waxay midaan labadaasba ahayn wakhtigiisana ma taqaana tiradiisii ma taqaana ma kala sooci karta mutaxayira mid wareersan wey mid walbana axkaamteeda iyo siday markii istixaado ay noqoto mustaxaado ay noqoto sidii laga raba waa sheegi doonaa wa qaala ibnu taymiya wuxuu yidhi fa ina masaa'il alistixaada masaaisha oo istixaadada dhiigan istixaadada masaa-ishiisa min ashkali abwaabi dahaara abwaabka dahaarada ka hadlahayo waa baabka ugu adag wey oo ugu wareer badan wa fi lbaabi baabkan waxaa kusoo soo arooray caninabiyi sal l slam buu yidhi baabkan istixaadada halaatha sunanin saddex sunno sunnatun fi lmuctaada hal sunno waa gabadha muctaadada ah annahaa ayada muctaadada tarjicu ilaa caadatiha caadadeedii hore unbay u laabani wa sunnatana filmumayiza waa gabadha dhiigga kala sooci karta midabkiisa annahaa tacmalu waxay ku camal camalfali bitamiis kala soocidda wa sunnatan sunnana waxaa weeye filmutaxayira gabadhii wareersaneyd allatii leysat lahaa caadatan caado wakhtigeeda iyo tiradiisa aanan garanaynin walaa tamiisa kala soocidna dhiigga midabkiisana aynan garanayn biannahaa <clears throat> ayada marka gabadhan mutaxayirada ah tataxayadu xayd waxay isku xisaabaysaa qaaliba caadaati nisaa haweenka caadooyinkooda macnaa inta uu ku dhaco inta ugu badan ama inta qaalibka ahoy badana caadadu gabdhaha intay ku dhacday isku xisaabay sitan lix maalin ow sabcan ama toddobo wa an tajmaca waana inay kulmisaa beyna salaatayni labada salaadood inshaat sidaan horey usoo sheegnay xadiidka xamina fa ama sunnataani uulataani labada sunno u horeeyo fa fi saxiix bay ku yaalaan wa ama thalitha laakiin sunnada saddexaad fa xadiidu xamina binti jaxsh baa lagu soo sheegay rawaahu ahlu sunan baa wariyey wasaxaxahu tirmidina waa saxiix yeelay waqad istacmala axmed hadihi sunan athalaatha imaam axmed saddexdan sunno wuu isticmaalay fi lmuctaada almumayiza walmutaxayira fain ijtamacat alcaadatu watamyiiz marka haddii gabadhii muctaado an tahay oo waqtigu ku dhacaya tariis ay taqaana midabkiisana ay taqaana oo labadaba isku tahay muctaada iyo mumayizaba waa isku tahay keebay isticmaalaysaa marka qudima waxaa la horumarinaya alcaada caadadaa la hormarinaya midda muctaadada fii asaxi riwaayatayni labada riwaayad oo imaam axmed midda ugu saxiixsan kamaa jaa sida ku timid fii akari axaadii axaadiida badankood sida ku timid sidaas wey oo gabadha hadday dhiigga midabkiisina taqaano wakhtigii ku dhici jirayna taqaano iyo tiradiisa waxay horumarinaysaa waqtigii uu ku dhici jiray midabba ma fiirinaysa wakhtigii ku dhici jiray iyo qadarkiisa kaasay hormarinaysaa kaas markay garan weyso umaa kala soocidda loo imaanaya alxaalatu luulaa xaaladda hore oo gabadha muctaadada ah an takuuna waa inay u sugnaato lahaa gabadhii xaydun macluumun waa xayd la yaqaana inay lahaan jirta qabla alistixaada istixaadada intayna ku dhicin tacrifu waxay garanaysaa qadra ayaami caadatiha ayaamihii caadada ay lahaan jirtay way garani wa tacrifu waqtaha waqtigu ku dhic jirin way garani fa haadihi gabadhaas marka tanqadi ciddataha ciddadeeda waxay ku dhammaanaysaa bimudiyi lmuddati muddada markay tagto allatii yaxsulu laha ayada u xasilahaya miqdaara halaata xaydin yacni saddex xayd qadarkiisa oo gabadhii haddii la furo ciddadeedii waxay goyeysaa markii ay dhammaato muddadii ayada u xasilahaya qadarka saddex xayd fa idaa marat lahaa halaaata quruu'in haddii ay soo marto saddex xayd faqad inqadad ciddataa ciddadeeda way dhammaatay wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa cinda alfuqahaai almuctaada muctaada la yihahdaa gabadhaas oo maxaa iyadoo mustaxaabaha gabadhii la furi karaa maa ninka uu furi karaa marka saddexdii xayd saasay u xisaabsanaysaa waqtiguu ku dhici jiray bisha uga dhici jiray iyo tiradiisii unbay xisaabsanaysaa bis alxaalatu thaaniya xaaladda labaad waxaa weeye an tansaa inay ilowdo gabadhii ayaama caadatiha ayaama caadatiha ayaamihii caadada ku dhic jirtay way ilowda walaakin damuha mutamayizin laakiin dhiigga ka imaanaya waa kala soocan yahay tacrifu dama alxayd min hayrihi dhiigga xaydka iyo dhiiggaan xaydka in way kala sooci kartaa bitamyiiz kala soociday ku kala garanaysaa fa tactadu waxay ku cidda tirsanaysaa marka bidami lmutamayiz dhiigga soocan kaasay ku cidda tirsanaysaa wa tactabiruhu xaydan xayd bayna ka soo qaadaysaa fii kulli shahrin bil kasra qadra maa taraahu intay arkayso qadarkiisa wa tusamaa waxaana lagu magacaabaa cinda alfuqahaai almumayiza gabadhaasna mumayisa lagu magacaabaa alxaalatu athaalida xaaladda saddexaad gabadha saddexaad waxaa weeye oo mustaxaadada an tansa inay helmaantay ayaama caadatiha ayaamihii caadadeeda qadran tiradiisii iyo wa waqtigu ku dhici jiray labadiba way ilowda walaysa lahaa tamyiis yuctabar kala soocid oo lagu dhaqmi karo la ictibaarin karo oo wax lagu xukumi karana ma laha wa tusamaa cinda alfuqahaa'i fuqahada waxay ku magacaabaan gabadhaas annaasiya tii caadadeeda ilowday awil mutaxayira ama tii wareertay liannahaa maxaa yl qad taxayirad waxay ku wareertay fii xaydihaa xaydkeeda waxayna ugu wareertay bijahli lcaadati caadadeedii ay wakhtigiisii iyo qadarkiisii bay jaahil ka noqotay iyo wacadami tamyiiz iyo kala soocidii oyna garanayninba wa qaala bacduhum culimmada qaarna waxay yidhahdeen gabadhaas waxaa lagu magacaabaa muxayira biismi alfaacil muxayira tii wax wareerisay waay oo maxay wareerisay liannahaa xayarad alculamaa culimmadii bay wareerisay baa layidhi muxayira culimmada qaarna saasay u bixiyeen culimmadii bay wareerisay yidhaahdeen lianna masaa'ilahaa maxaa yeele masaa tatadaakhal way isdhexgelaysaa wa miluhaa gabadhaas mutaxayirada waxaa la mida ah almubtadica gabadhii hadda caadada ku bilaabatayna waa la mid la axkaam wey mubtadi'ada wahaye waxaa weeye allatii lam takun xaadad waa gabadhaan horay xayd ugu dhicin oo fara'at addama liawali maratin markii ugu horreysay dhiig isku aragta wastamara laha dam dhiiggina uu socday xataa qalabaha ilaa uu markii dambe dhiiggii joogsan waayo ka qaalib noqday walaysa laha tamyiizun kala soocidna aanan lahaynoo dhiigga midabkiisana aynanba garanayn fa ciddatuhumaa labadaas marka ciddadoodu gabadha mutaxayirada iyo gabadhan mubtada-ada ciddadoodu waxay noqonaysaa alaaata ashhur saddex bilood haddii la furo saddex bil unbay xisaabsanayaan lianna nabiya maxaa yeele sala allahu calayhi wasalam amara wuxuu amray xaminata binti jaxash an tajlisa fii kulli shahrin sittata ayaam oo sabcat bil walba lix maalin ama toddoba maalin inay salaada ka fariistaan fajacala laha wuxuuna u yeelay fajacala laha wuxuu u yeelay xaydatan hal xayd fii kulli shahrin maxaan ku dhahdaa bil walbaba hal xayd baa laga soo qaadayaa inay ku dhacay kal aayisati sida gabadhii dhiigga ka quusatay caadada ka quusatoo kale iyo wasaqiirati gabadhi yareed oo waa kii ilaah yidhi walaa iyo isna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatahuna halaathatu ashhur wallaahi lam yaxid wa haada alxukmu xukunkanna maqiisan waxaa looga qiyaas qaadanhayaa calaa xukmiha fi salaati xukunkeedii xagga salaada oo kale wey lianna alaqlab maxaa yeele gabadhaba salaada waxaa layidhi macnaha iska dhaaftay lix maalin ama toddoba maalin saas wey bishii marka lix maalin ama todoba maalina iska dhaafaysa lianna alaqlab sida qaalibka ah ay u badan yihiin min axwaali nisaa haweenka axwaashooda waxaa weeye an taxiida in xaydku ku dhaco fii kulli shahrin xaydatan bil walbaba inay xaysho xaydatan hal mar fa ujriya calayha marka waxaa lagu socodsiiyey xukma alaqlab min axwaalihina macnaa xukunka gabdhaha siday u badan yihiin axwaashooda unbaa lagu socodsiiyey qaala nawowi wagayruhu imaamu nawowi keyrkiisa waxay yidhaahdeen laa tutlaqu almutaxayira gabadha laguma magacaabo mutaxayira ilaa calaa man nasiyat caadataha gabadhii caadadeeda ilowday mooye qadran qadarkiisii qadar ahaan tiradiisii wa waqtan waqtigiisii walaa tamyiiza laha kala soocidna aan lahayn wa qaala alcalaama shamsulxaqna wuxuu yidhi fii gaayati lmaqsuud kitaabka gaayat lmaqsuud la yidhahdo wuxuu ku yidhi wa maxsalu lkalaami buu yidhi hadalka khulaasadiisu waxaa weeye ana almustaxaadata gabadha mustaxaadada la yidhaahdo almuctaadati ee muctaadada ah sawaan kaanat mumayizatan ow kayra mumayiza gabar mumayiza ha ahaato oo dhiigan midabkiisa taqaano ow kayra mumayizatan ama midaan dhiigan noocyadiisa aqooninba ha ahaatee taruddu waxay u laabanaysaa calaa caadatiha almacruufa caadadeedii hore haddii istixaado ay ku dhaco gabadha muctaadada ah mumayiza ha ahaataa miyayna ahan oo gabar dhiigga noociisana taqaana ha ahaatee wakhtigii caadada uu ku dhici jiray tiradiisa taasay u noqonaysa waalmubtadi'atu almumayiza gabadha mubtadi'ada oo hadda caadada ugu horeyso laakiin mumayizo ahoo dhiiggii noociisa kala taqaana tacmalu bitamyiis buu yidhi kala soocidaasi ayada ku soconaysa walatii tii laakiin faqidat alcaadata watamyiiz tii laakiin weysay caadadii wakhtigiisii iyo tiradiisii weysay oonan garanaynin iyo watamyiiz kala soocidda dhiigga noociisana aanan garanayn fa inahaa taxiidu sitan oo sabcan buu yidhi waxay xayd isku xisaabaysaa lix maal ama toddoba maal calaa qaalibi caadati nisa siday haweenka caada ahaan u badan yihiin wa haada aljamcu buu yidhi kan kulmintan bayna alaxaadiid axaadiidta la wada kulmiyey oo qaabkan lagu kulmiyeyna jamcun waa kulmin xasanu wanaagsan jayidun oo aada u wanaagsan buu yidhi waqad dakaraha saaxibu lbuluuq baana sheegay alxaafid ibnu xajar wa saaxibu lmuntaqa almujd ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhima jamiican dhammaantood baa allah u naxariistay marka sidaas weeye macnaha marka gabadha dhiiggaas dhiig furanka hadduu ku dhaco gabadhu saddex xaalo unbay noqonaysaa inay muctaado tahay oo gabar caadadeeda waqtigu ku dhici jiray iyo tiradiisii taqaana oo muctaad ah ama gabar naasiya ah oo maxaan ku iraahdaa oo maxaan ku rahdaa gabar waxaan u jeedaa mumayize ah inay taqa inay tahay gabar mumayize ah oo dhiigga noociisii keliya taqaan oo waqtigu ku dhici jiray tiridiis aan aqoon laakiin noociisay taqaana noociisay ku dhaqmaysa ayadan ama labadaas midnaba ma ahaba wakhtigii ku dhici jirayna ma taqaana iyo tiradiisa oo muctaada ma ah dhiigga noociisina ma kala sooci karto mumayiza ma ah waxay noqonaysaa marka middaa saddexaad mutaxayira ama muxayira tii culummada wareerisay wey taasna marka waxaa weye bil walba lix maalin ama toddoba maalin unbay caadi isku xisaabaysaa kadibna lixdaas maalin iyo toddobadaas maalin markay gudubto gabar caadi daahir ka noqoto oo kale noqonaysaa way qubaysanay salaadii soonkii wixii ay bilaabaysaa marka waxaa kaloo laga qaata baabkan marka in gabadha maxaan ku rahdaa mustaxaadada ah daahir ay tahay oo ninkeedii uu isticmaali karo oo salaadii ay tukanaysa waqtiga caadada isku xisaabaysa moga inta kale haweenkii daahiraadka oo kale unbay u dhaqmaysaa macnaha haweenkii daahiraadka ahaa oo kale unbay u dhaqmaysaa wey waxay kaga duwan tahay ma jiro marka cashirkeena intaasuu ku egay hada wabilaahi towfiq